alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa qara'tum alfaatixa faqra'uu bismi illahi araxmaani araxiim fainaha ixdaa aayaatiha rawaahu adaraqudniyu wasawaba waqfahu qaala rasuulu lahi salى اllahu alayh waslm rasuulku wuxu uhi ida qara'tu markaad akridaan alfaatixa suurat alfaatixa markaad akridaan faqra-u akriya bismi اllahi الraxmaan الraxiim fainahaa bisinku ama bismi اllahi الraxmaan الraxiim ixdaa aayaatiha mid aayaadkeeda ka mida weeyaane aayaadka faatixada mid ka mida weeyaane rawahu daar qudniy wasawaba waqfahu xadiisku inuu yahay oo abu ku taagan yahay ayuu sawaab ka dhigay bimacnaa saxa ahaa waqfahu xadiiskan wuxuu sii adkeynayaa qadiyaddii ahayd bisinka in uu faatixada ka mid yahay culimadii ku tagsanaa laakiin in kor loo qaadayo kamu hadal iyo in hoos loo dhigayo muxuu tilmaamun in in la akriyayo markaa bisinka waa la akriyayaa laakiin hoos in loo dhigaa sunnaa salaadihii jahriga ahaa baa laga warramaya marka la leeyahy hoos in loo dhigo qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam ida qara'tum markaad akriya alfatixa faqra'uu bismi اllahi الraxman raxim fainaha ixdaa aayaatiha fainahaa bismi اllahi الraxmaan raxiim ixdaa aayaatiha weya mid ka mid a aayaadkeeda sheekh albani isagu isagu wuxuu ku tilmaamay xadiisku inaanu mawquuf ahayn oo xasan yahay wa canhu abu hureyre waxa laga wariy qaala kaana rasuulu llahi salى اllahu alay slm rasuulku wuxuu idaa faraqa min qira'ati umi اlqur'aan idaa faraqa markuu dhammaysto ka faaruqo min qiraa'ati akhriska umi اlqur'aan umi lqur'aan uu akriyayo rafaca sawtahu codkiisuu kor u qaadi jiray o qaala wuxuu odhan jiray aamiin rawaahu adaraqudniyu waxasanahu wاlxaakimu waصaxaxahu xaakimna saxiix lagu sheegay waliabi daawuud wاtirmidi min xadiid sawail ibni xujri naxwuhu xadiiskan oo kale ayaa uu ka soo wariyey tirmidi isna waail ibn xujr xadiiskani wuxuu daliilu yahay mashruuciyat rafci اlimaam sawtahu bitaamiin in imaamku aamiinta uu kor u qaadayo sida maamuumintuba ay imaam aamiinta kor ugu qaadayaan xadiiskii abu hureyre hore nucaym almujmir waa taabici uu yihi salaytu wara'a abi hurayrata faqara'a bismi اllahi الraxmaan الraxiim uma qara'a biumi اlqur'an xata ida balaqa wala daaliin qaala aamiin aamiin buu yihi markuu wala daaliin gaadhay abu hurayrana iimaan buu ahay o kuwan ku daba tukanaya mar kasta u wayaquulu kulamaa sajada wa idaa qaama min aljuluus labadaa jeer markuu sujuudaya markana allahu akbar buu odhan jiray uma yaquulu waladii nafsii biyadihi waa dhaartii u badnayd ee nebigu ku dhaaran jiray calayh isalaatu wasalaam dhaartaas waladii nafsii biyadihi abu hurayrana markaa waa kaa ku dhaaranaya ilaahay baanu ku dhaaranaya waxaana laga qaatay ihbaatu lyad lilahi subxana wa tacaala in sifaadka ilaahay gacantu ay ka mid tahay haddaba aamiin xadiiskan kalena rasuulku amr buu ku bixiyey alayh isalatu salaam ida qara'tum اlfatixa faqra'uu maya faquluu kana rasuulu llahi salى اla alay slm ida faraqa min qira'ati umi qur'an oo rafa rafaca sawtahu qaala aamiin ficil ahaan buu rasuulku markaa ku muujiyey aamiin imaamkii iyo ma'muumkii iyo munfaridkii saddexdiiba way odhanaya hadduu qofku keligii tukanayana wuu odhanaya aamiin haddii uu imaam yahayna aamiin buu odhanaya hadduu ma'muum yaho la tukanayna aamiin buu odhanaya laakiin goorma aamiin la odhanaya xadiiskii abu hureyre waxaa laga fahmaya markuu wala daalin yidhi ayaa wuxuu yihi aamiin xadiis kale nabigu alay sla slam amar ku bixiyo faida qaala wala daaliin faquluu aamiin aamiin dhah ayuu markuu wala daalin yidhahdo xadiis kalena rasulku wuxu yihi idaa amina alimaamu faaminuu markuu amina alimaam imaamku markuu aamin yidhahdo idinkuna aamiin dhah markaas sida usii dhow sunnuhu waxa weeyaan horta marku wala daalin yidhahdo haddii aamiin la idhahdo waa sax waxaa ka sii wanaagsan in labada xadiis la soo afshay wala daalin marka ha kolleyba aamiin bu ohanaya soo maha aamiinta iyo aamiinta imaamka iyo aamiimka maamuunku inay iswaafaqaan oo dembi dhaaf baa ku jira sida axaadiista ku sugan marka aamiin macnaheedu waxay ihahdeen culimadii luqaduna waa ismu ficil amar ismu ficlu amrin ismu ficli amrin weeyaanoo waxa weeye allaahuma stajib ilaan waa la soo ducaystee ihdina siraata mustaqim sidaa marka lasoo leeyahy ilaahow naga aqbal weye allaahuma stajib xagga ku dhawaaqida midka hore laba xaraka xoogaa ayaa la jidaya labada xaraka la jidaya amin amin intaa waa lagu dayn karaa midka dambe waa la dheerayn karaa isaga oo maxaa la odhan karaa amin ayaa la odhan karaa waa madu caridil sukuunkii oo kale madcu la shoogo mise waladaliin waladaaliinna lagu gaabsan karo lakin xagga hore la oran maayo amin la odhan maayo waxaa kaloo yidhahdeen culimadii luqadu waxaa qalad ah in miimka la la shado iyaduna khata ay ka mid tahay bedhad oo amiin way qofku idhahdo waayo ama ayay noqonaysaa ba idhahdeen oo wa qasada oo ah qasada walaa aamiina albayt alxaraam ay qaasidiin macnihii looga baahnaaya amin oo ah allahuma stajib ayaa dee meeshii ka baxaya haddaba aamiin faatixada ka mid maaha iyaduna haddii midna qofkii ka tago sujuudu sahwi buu ku kabi karaa marka la ihahdo waa waajibaadka salaada وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال nin baa nabiga u yimi wuxuu ihi inii anigu laa astadiicu ma awoodo an aakuda inaan ka qaato min alqur'aani qur'aanka aanka shay-an wax qur waxba kama akriyi karo facallimnii bar maa shay yujzi iga gudaaya qur'aankii igaga filnaanaya mar haddaana qur-aankii karaynin qaala rasuulku wuxu uhi subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim alxadiis xadiiska siiwa rawaahu axmed baa xadiiska wariyay waa abu dawuud wالnasaa-iyu waصaxaxu ibnu xibaan ayaa saxiix ka dhigay wadaara qudniyu walxaakimu intaasiba saxiix bay ku sheegeen xadiiskani daliil wuxuu yahay qofka faatixada kari waaya waxaa lagu qaadaya markaa laa laa astadiicu an akuda min alqur'aan shay-an waa qof aan faatixadii aan weli garanaynin faatixadii horta waxaa ku waajiba inuu faatixadaa barto hadduu xitaa laxni jeliya sameynayo oo uu iska kari waayey wax dembiya kuma laha waayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha hadduu xitaa faatixadii jajabinayo uu sixi kari waayo sidaa ay ka tahay sidii saas ugu tukanaya laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha lakin inuu faatixada barta waa laazim haddaba ka soo qaad qofkii oo islaamayba oo weli aan qur-aankii waxba ka qaadanin salaadii la odhan maayo iska daa halkii faatixada u ka aqri lahaa iyo qur-aanka kale muxuu ku bedelaya siduu nabigu u sheegay alay slat slam saxaabigan subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim adkaar saasuu ku bedelay adkaartaasuu ku bedelay jaa rajulun baa u yimid ila nabiyi sala allahu alay slm faqala wuxu uhi ini anigu laa astadiic ma awoodo an aakuda inaan ka qaato min alqur'aani shay an in wax ka qaato ma awoodo waxaa laga yaabaa xaalad cayibna waayo lagama daynayo qofka waa ka dee subxaan allah iyo alxamdulilah iyo la barayo laakiin inuu markaasun islaamo wax ku koobantahay baa laga yaaba ama cillo kale iyo xanuun kale isaga haysto u diidaya facalimnii bar maa yujzi-unii wax igaga filan faatixadii qaala wuxuu uhi subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah allihii alcaliyi sareeyey alcadiimi ee weynaa axaadiis waay hadduu qur-aan haddii qofki aanu faatixadii ku garanaynin luuqadiisii luqadii carabiga ahayd aanu kelmadba kaga garanayn laakiin tarjumadeedii oo af soomaaliya uu garanaya amba afarisiya u garanaya ka waran oo markuu tukanayo uu fari farisi ku akri culimada fuqahadaa qaarkood baa laga soo wariyay inay ihahdeen haddii aanu garanaynin intaasu farisigiisaas kusii wadanaya inta uu ka baranayo culimada qaar baa laga soo wariyey وعn abi qtاadةa radي الlahu canهu qala wuxu uhi kana rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslم rasuulku waxaa yusalii bina midna tukiya oo fayaqru akriya fi الظuhri wاlcasr duhurka iyo casriga fi ragcateyni labada ragcadood aluulayeyni hore bifaatixati اkitaabi buu akriyi jiray iyo wa suurateyni laba suuradood wayusmicuna wuuna maqashiin jiray alaayata aayadduuna maqashiin jiray axyaanan mararka qaarkood wayudawilu u dheerayn jiray ragcat aluulaa ragcadda hore wayaqra' wuxuu akrin jiray fil ukhriyeyni labada dambe bifaatixati lkitaabi mutafun caleyh halkana waxaynu ka gelaynaa kayfiyaddii qiraacada qaabkii uu rasuulka alay slat slaam u akrin jiray qur-aanka markaa rasuulku markuu tukiyo duhurka iyo casarka iyo labada ragcadood hore iyo labada dambe waxaa dheeraa labada hore ayaa dheeraa sidaasaana nabiga alayh sala slam dhaqan u ahayn in ragcadda hore ay ugu dheeraato ragcadaha ragcadda labaadna ay kusii xigto labada dambe iyagu ay siman yihiin haddii laakiin ragcaddaada labaad ay ka dheeraato ragcaddaada dambe sunnihii nabiga waad khilaaftay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu laasimina bidcu ku dhacaya waxaa laga soo reebo keliya salaada jumcaha oo sunayaasha nabiga ay ka mid ahayd alayh الsalatu salaam inuu akriyo suuraة اljumca iyo suuraة اlmunaafiquun amaba wuxuu akri jiray suuraة اlgaashiya iyo suuraة alaclى sabixisma rabbika alaclى markaa marka ragcadda hore suuraة aclى uu akriyo sabixisma u akriyo suurada dambe ragcadda dambena u akriyo alkhaashiya keebaa dheer labadaa haashiya dheer dhowr ila afar aayadood haddaanay kaba badnayn ayay dheerta marka xaaladdan iyada waa ficil gaaro nabiga sameeye ala sala sl saasaa saxtaa noqonaysa kaana rasuulu llahi salى اllahu alay slm yusali bina midda tukiye ayuu ahaa oo fayaqrأ fi الظuhri wاlcasri fi ragcatayn uleyeyn bifaatixati kitaab wa suuratayn markaa sunuhu waxa weeyaan in faatixada qur-aan kale lagu daro labada ragcadood hore haddaba dee waa salaad siriyaho hoos ba qur-aankii loo dhigayaaye laakiin marmar buu aayaadka kor yar qaari jiray isagoo dhexda kaga jira matal aayaddii ayuu xoogaa kor yar qaari jiray maaha ma'muumka ee waa imaamka la soco cidda kor u qaaraysa maamuumka waxa looga baahanya inuu adkaartiisa hoosu dhigto isagu ismaqashi dad badan baa markaa markay ducaysanayaan aad maqlaysaa allahu akbartooda kale subxaana rabbiy alaclaa aad ka maqlaysaa markaa sax maahe qofkii waa inuu isagu hoosu dhigto oo isagu ismaqashiyo dadka kale waa inaanay maqan wayudawi rakcat alula ayuu dheerayn jiray wayaqra' alukrayeyn labada dambe waxaa ku jira bifaatixati lkitaab وعn abi سacيid alkudriي radي الlahu canهu qala wuxu uhi kunaa waxaana naxzuru qaar qiyaasa qiyaama rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم taagnida rasuulka fi الظuhri wاlcasri uu taagay faxazarnaa waanu qiyaasnay qiyaamahu waxaanu ku qiyaasnay faxazarnaa waxaanu ku qiyaasnay qiyaamahu taagnidiisa fi ragcateyni uu taagaya labada ragcadood aluulayeyni ee hore ee min aduhri duhurka ka mid ah waxaanu ku qiyaasnay xasarna qadara mafcuul bihiga halka ku dhacaya labaad qadra alif laa mim tanziil oo suuratu sajda eh labada ragcadood ee hore waxaanu ku qiyaasnay suuradda inta la akriyo he in leeg inuu taagnaa baan ku qiyaasay ilan qur-aanku ma maqlayaanoo waa su-aalaad siriye laakiin inta suuradda lagu akriya in leeg ayaan ku qiyaasay wa fi lukrayeyni labada dambena qadra nisfi min dalik arrintaa barhkeed baan ku qiyaasay suratu sajda wa fi luleyni labada hore ee minal casri casriga ka midana calىa qadri اlukhriyeyni min aلduhr calىa qadri alukhriyeyni labada dambe qadarkooda ee min aلduhri duhurka ka mid a ah. wاlukhriyeyni labada dambe ee min alcasri ka midana buu ujeedaaye calىa nisfi min dalik arrintaa barhkeed وعn سlayman بن yasاr radi lahu raximah الlahu qaala wuxu uhi waa taabiciye eh, kaana fulan hebel wuxuu ahaa yutiilu mid dheereeya aluleyeyni labada hore min aduhri duhurka ka mid a ah. wayukafifu soo fudaydiya alcasra casarka wayaqra' akriya fi lmaqribi salaada maqribna biqisaari lmufasal qur-aanka qeybta mufasalka ah suuradihiisa gaagaaban buu akriyi jir wa fi lcishaai salaada cishaayina biwasadihi ay wasadi lmufasal mufasalka kuwiisa dhexuu akriyi jir wa fi subxi salaada subaxna bidiwaalihi ay bidiwaali lmufasal mufasalka intiisa dhaadheer buu aqriyay faqaala abu hureyra wuxuu yihi maa sallaytu kumaan daba tukan waraaa axadin qof gadaashii ashbaha salaatan salaad uga ekaasho badan birasuuli illahi sala la alay sl rasuulka alleh min hada ninkan isaga ah abu hureyra dee salaaddii nabiga garanaya alayh isalaatu wasalaam ninkani aada buu ugu salaad eegyahay salaaddii nabiga calayh isalaatu wasalaam akhrajahu nasaa-iyu biisnaadin saxiix وعن جuبير بن mcm رضي الله عنه qال وxu uhi smعtu waxaan mqlay rasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulka aloo yqرأ akriyaya في المqرbi bالطuur suuraة الطuur akriyaya mتfq عalيه وعن أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال وxu uhi kana rasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulku waxaa yqرأ mid akriya fي صلاaة الفجر yوم الجuمcaةi ألف lam mim تنزيل وhal أtىa عlى الإنسان mتfq عalيه wlلطbrاني wuxuu wariyey min xadيiث بن مسعوud yudiimu ذalik wuu joogtayn jiray wuu daa'imi jiray yudiim dalik ay ystamiru fi qira'ati haatayn asuratayn qira'adii nabiga alay slatu slam saxaabadu maadaama ay tallaabo tallaabo inoogu soo gudbiyeen salaadiisii qira'adiisii salaada horta ugu dheerayd waxaynu ku arki zawaa'iddaynu ku arki doonaa salaada subax oo kale intuu akriyi jiray rasuulka alay slatu slaam maa beyna sitiin ilaa mia ayuu akriyi jiray salaada subax boqol aayadood lixdan aayadood ilaa ilaa boqol aayadood inta ka dhacaysa markaa salaada u dheerayd waa salaada subax oo ilaahayna uu yihi qur'aan alfajri inna qur'aana alfajri kaana mashhuuda salaada salaada ku xigta waxay ahayd salaada duhur ayey salaada xagga dherarka ku xigtay waa salaada casri salaada ku xigtay waa salaada cishaay salaada u gaabnayd waa salaada maqrib weeyaan duhurka xadiiskan w waxay yidhaha waanu qiyaasnay marka waxaanu ku qiyaasnay labada ragcadood ee hore duhurka marka la isku celceliyo akhriskoodii in suuratu sajda la akriyo suuradda ilaa saddex bog bay ka koobantay soo maha inta la akriyay in leeg marka waxay ka dhigan tahay in laba bogoo kale uu akriyay ragcaddii koobaad ragcaddii labaadna a inuu bog baynu ka soo qaadnay taa haafkeeda bog iyo xoga waayo ragcadda hore ka dheeray labada dambe ee casar ee duurka faatixada keliya inaanu ku gaabsanna uu qur-aan kale ku daray baa laga qaato way banaanta in qur-aan lagu dara faatixada la socod xaaraan kamaha ee sunuhu nabigu jaagto jiray alay slat slam waa inaanu inta badan ku dari jirin lakin way banaantay in lagu darana marka waxay idhahdeen labadii dambana waxaan ku qiyaasnay intaa haafkeed baan ku qiyaasnay nisf suuratu sajda inta la akriyo barhkeed suuratu sajda barhkeed baanu ku qiyaasayna bog iyo badh inay u taagnaayeen labadii ragcadood ee dambe salaadii casar bay noqotay salaada casar labadeeda ragcadoodee hore iyo waxay isku qiyaaseen labadii ragcadoodee duhurku inay isleekaayeen axaadiiska culamada waxay tilmaamaysaa ragcadda labaad ee duhurka iyo ragcadda koobaad ee casarka inay isleekaayeen qaarkood waxay dhahaan saxaabada ridwaan ullahi calayhim intuu midkaayo kaadi tago isagoo rasuulku salaada duhur u taagan ayuu midkaayo daqiicu kaadi tegi jiray markaasuu kusoo noqon jiray isagoo ragcaddii koobaad u taagan salaadda markaa u gaaban ee halkan laynoo sheegay waxa weeyaan waa salaada maqrib waayo waktigeeduna wuu deg deg badan yahy mufasalka qur-aanka qeyb baa lala mufasal horta rasuulku alayh salatu slam inta badan halkuu akriyi jiray waa xaggee waa mufasalkaasuu salaada ku akriyi jiray mufasalna waxaa loogu magacaabay likasrati fawaasilihi bisinkaa ku badanoo marka suuraddan la dhameeyo haddana suurad kalaa bilaabaysa faasila fasl maxaa imika fasl loogu tilmaamay waa ka go-anyay intii hore weyaan marka kutubta fiqiga lagu leeyahy faslun kaa hore waa laga soo gudba wey oo mawduuc cusubaa bilaabmaya marka mufasalna waa kii lala la kala googooyey marka waxay culimadu qaarkood waxayan suurat اlxujuraat iyo wixii kasii dambeeya weyaan qolna suuratu qaaf iyo wax kasii dambeeya ma kale fogfogo markaa suurat اlxujuraat ba ku dah suurat اlxujuraat ila suurati الnaas salaadaha rasuulku intaasuu inta badan ku tukan jiray aleyh الsalaatu wasalaam salaada wuxuu inagu yihi salaada maqrib qisaar mufasal buu akri jir salaada ceshaayna wasadkiisa wasadkii halkaa lagu tilmaamay waxa weeya suuradda matala wasamay datirburuj iyo ilaa suurat laga soo gaarhayo laa aqsim bi hada lbeled aga meelaha suuradaha laga soo gaarhayo ayaa wasat la ihahdaa kuwii kasii hooseyna markaa qisaar mufasal oo salaada maqrib ugu badnaa iyadaynu hayno xadiiskan kale inuu suurat duur akriyay rasuulku alay sla slam salaad maqrib muxuu akriyay suurat duur suurat duurna waxay ka mid tahay haye diwaal almufasal waa salaada subax suuradihii uu akriyi jiray ayuu maqribkay akriyay xadiis kale waxaa soo arortay rasuulka alay slat slam salaad maqrib uu akriyay suuratu acraaf markaa marmarka qaarkood waa la dheereyn karaa iyadoo dadka laakiin xaaladooda la eegayo lakiin inta badan laasimka wuxuu laasimi jiray in salaada maqrib lasoo gaabiyo waxaa kaloo ay baraarujiyeen culimadu rasuulku alayه الsلat slaam inta badan suurad dhamaystiran buu akriyi jiray ls muxuu akriyi jiray suurad dhamaystiran mufasalka waxyaalahu sii doortay waxaa kamid ah suuraddu markay dhamaystirantii maca macnaheedu u dhamaystiran laakiin markay suuraddu dheer tahay waxaa laga yaabaa qisadii meel dhexayntaad ka kasoo bilowdo adigoon dhamaystirin inaad ku joogsato mararka qaarkood meel aanay habbooneyn laga bilaabo baa laga bilaabaya nin baa salaad maqrib maalin dhawtana tukiyo wuxuu ka bilaabay fi janaatin yatasaaluun fi janaatin yatasaaluun dee halkay ku xidhan tahay fi janaatin yatasaaluun ila wadinka garanaya shaariya mashruurku mutacalliq inuu leeyahay soo maha hadal horaa dee soo horreeyey waa laga soo warramaya waxaynu aragnay dhalinyarto waxay eegaan iminkana boganoo lagu soo daabacay qoladan madbacdaha qaarkood ay dee tartiibiyeen ay yihahdeen bog kastaba aayad buu ka bilaabmaya ila wa madbacadun baa san dabeedna aladiina jacaluu lqur'aana cidiin buu mid ka bilaabaya aladiina jacalu qur'aana cidiin halkay ku xidhan tahay dee hadalkii ka horreeyey bay ku xidhan tahay dhinaca jirta midba laga bila waxa laga yaabaa inaynu ahno aynu odhan jirnayne rabadaan tan labaatanka dambeanu ku tukanaynaa inama sabiilu baynu ka bilaabaynaa markaa inama sabiiluna xaggay horay ku xidhan tahay waxaa laga yaaba inahdan walmuxsanaatu baynu ka bilaabi doonaa wlmuxsanaatuna waxay ku xidhan tahay xurrimat calaykum umahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wakhalaatukum ila akhir aaya wlmuxsanaatu baa idinka xaaraam yeela wey dumarka ay rag kala qabaan mid waxaa la arkay ka bilaabay ila almusaliin ya haddaba marka qur-aanka aada meel dhexe kasoo qabanayso un haddaad meel dhexe kasoo qabsanayso inaad suurad dhamaystiran ka helin waa saxiran meel dhexa ka soo qabsataa kuma daala waa in meel ku munaasaba lagu laga soo bilaabo meel ku munaasabana lagu joojiyo maalin dhowto wallahi waa xasanaayo yarba w wuxuu nagu tukeeyey aladiina hum calىa salaatihim daa'imuun wuu soo waday ulaaئika fi janaatin mukramuun soo ma aha inuu gaaro intaana mu gaari intii dhexe ku joojiyey markaa mubtadiya khabarka meesha u ka maqnaa ibn cuthaymiin baa markuu ka hadlay raximah wuxuu leeyahay suuraddan lama iskastireen macnaheeda dhamaystiranoo waxaa kalooad ku samaynaysaa buuri tashwiish qofkii aad tukinaysay oo markaad idaa sulsila soo qabsato waad ka garanaysa halka ku joojin doona de idaa sulsila ku dhawaanaysa soo baha marka qofkii uu khushuucdi yaraa buu ku dadaalayintiisa laakiin markuu suurat lbaqara dhexda ka soo bilaabo talow halkuu ku joojin doona talow miyuu wadi doonaa mise mise wadi maayobu qofkii ku qalqalayaa bu beri nuur cala derbiga wakti hore ahayde qoraalkumaan araga lakin wakti hore oo barnaamijna nuur cala derbi oo idaacadda laga soo da idaacati quraan kariim ayaan wakti ka dhigeysa hore wakti hore ahayde waan markaa halkaasu marjiciisu noqday almuhim quraanka ilaahay meeshii lagu tukadaaba salaadda way ku ansaxaysaa laakiin meelaha jira dee marka horeba iminka imaam nawowi kitaabka la atimiyaan fi adaabi xamadat qur'aan tusaalayaashu bixinaya waxaa kamid a ah walmuxsanaatu inaan lagu joojina isagu kama warramayo salaadba wuxuu ka warramayaa markan sida caadiga ah aada u tukanayso aamsia aada qur-aanka u akrisanayso waa inaad odhanin maanta halkaasay ku joogaysaa berri baan walmuxsanaatu kasii bilaabi doona ilan macnihii wuu isku wada xidhayay macnihii wuu isku xidhayay bal af soomaali ba adigu fiirso markaad hadallada qaarkood hadduu qof intuu meel un soo istaago yidhaahdo iyo dumarka xaasaska leh uu ku idhaahdo maxaad odhan lahayd <laughs> ya iyadaas ilan wawgaas waa iyo e soo maha xurimat baa day ku jirtay waa laydinka xaaraam yeelay soo mahe dumarkaa iyo taa iyo taa iyo taa iyo taa iyo taasaa laydinka xaaraam yeelay marka alwaqfu walibtida alwaqfu walibtida waa muhim isaguna وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه qال kuna waxaan naxزuru qaar qiyaaso qiyama rasuuli الlahi صلl ل sلم في الظهri والcصr faxazarna waan qiyaasnay qiyamahu في الرagcatayn اluleyni min الظهri qadr alف la mim تنزيل hadday imika saacadi jiri lahayd labaatan daqiiquu taagnaan jiray ayay odhan lahayen shan iyo toban buu taagnaan jiray saasay qiyaastii odhan lahayen tusaalahaan laakiin qur-aankii bay noo sheegayaan tanaaba ka sii wanaagsan oo qur-aanku intay suurad ahaan ku qiyaasi karaan wa fi lukrayeyni labada dambe ee min aduhri bay ujeedaane qadra nisfi min dalika intaa hore ee daalika daalikada ay aliflaamiin tanziil ku qiyaaseen barhkii wa fi luleyeyni labada hore min alcasri salaada casr ka mid ah calaa qadri lukrayeyni qadarka labadii dambe min aduhri duhurka ka mida ah baan ku qiyaasay oo salaada casr baa ka gaabnayd salaada duhur wlukreyeynina calaa nisfi min dalik salaada casar labadeeda dambena labadii casar intii labadii hore casar intuu taagnaa haddana barhkeed buu taagnaa wa can sulaymaan bnu yasaar waa taabici weeyaane fuqahada ka mid ah kaana wuxuu yihi fulanu hebel wuxuu ahaa yudiiru mid dareeyaal uu leeyini min aduhri markaa waxay sheegeen shuraaxda xadiisku fulaankaas amiiran cala almadiina amiir madiine ka talin jiray inuu ujeedo magaciisii may sheegeen umaradii magaalada madiine mid kamida mid a ah. kaana fulanu hebel wuxuu ahaa <coughs> yudiilu mid dareeyaal uu leeyini labada hore min aduhri wa yukafifu fudaydiya alcasra casarkana uu soo fudaydin jiray marka loo eego fudaydintaasi maxay ku xidhan tahay duhurka ayuu ka soo hoosin jiray wa yaqra'u fi lmaqrib biqisaari lmufasal mufasalka kuwiisa gaagaaban buu akri jiray wa fi lcishaayina biwasadihi dhexdiisa wa fi subxina bidiwaalihi ay diwaali lmufasal kuwa dhaadheen faqaala abu hurera wuxuu yihi maa salaytkum adumidkum waraai axadin mid gadaashi ashbaha salaatan salaad uga uga ekaan badan birasuuli llahi sal l rasuulka ale min hada kan samictu rasuula اlahi salى اlahu alay slm yaqrأu fi lmaqrib bituur jubayr binu mudcim mudcim binu cadiy waa ninkii rasuulka magan geliyay alayh الsalaatu wasalaam markii daaif uu ka soo noqday jubayr binu mudcim mudcim bin cadiy baa markaa dhalay oo odayaashii qurayshadahaa jubayr mar dambu islaamay waxaanu ka mid ahaa min bani nawfal waxaismaynu arki doona maalintan uu dhegeysanayey suuratu duur maqrib baan kusoo beegmay bu uhi salaad maqrib markaasaan meel yar ku yaan istaagay bu ihi oh, ama uu ku dhuntayoo oh, waan dhegaystay bu ihi waan ka helay bu ihi qur-aankan siduu rasuulku u akriyay codkiisa wanaagsan saana siduu bu niyo ma gabayba waxani suunbuu akriyay buui wamaa huwa biqowli shaacir haddana waxaan sidu bu ihi talow mufaalayayaashii wixiisa wamaa huwa biqowli kaahin fakaada qalbii an yatiir bu wuxuu ku dhawaaday qalbigeygu inuu duuloba farxad awgeed markii dambu islaam xadiiskan marka mustalaxa maraysaana waad arki doontaane masle muhiima loo qaataayo waxaa la idhaahdo taxamul اlxadiis wa adaa اlxadiis aw adaahu xadiiska marka lasoo qaadanayo shuruud baa loo dhigaya qofka xadiiska soo qaadanaya markuu sii gudbinayo shuruud baa loo dhigaya markuu sii gudbinaya qofkaasi waa inuu muslim yahay oo gaal hadduu intaasoo xadiis bartuu gudbinayo xadiiska laga dhegeysan maayo waayo caadilba maha laakiin isagoo gaalo taxamul wuu sameyn karaa wuu soo maqli karaa xadiis iminka isagoo gaala buu maqlay nebiga alayh isalatu salaam isagoo muslimana wuu sii warinayay hadduu laakiin isagoo gaala sii warinayo dee hadal lagu noqon maayo xadiiskii ansaxaya lakin hadduu isagoo muslima ah, gudbiyo waas وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu uhi كان رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku waxa yqرأ mid akriya في صلاaة الفجر يوم الجuمعaةi ألف lam mim تنزيل وhal أtى عlى الإنسان labadaasu akri jir waanu joogtayn jiray iminka sunahaasi aad bay loo dabqayo masaajidadu intooda badan salaada subax way dabqaan culimada qaarna way isweydeen xikmaddu maxay tahay oo culimada qaarkood ba waxay hahdeen wallahu aclam sala labadan maadaama jimcuhu uu yahay maalinta qiyaamuhu dhacay oo nebigu wuxuu inoo sheegay qiyaamuhu goor buu dhacaya maalin jumcaha maalin kastoo jumcaha xayawaanadoo dhanba way baqdaan bani aadamkumaan baqaneh way sugayaan bu hi rasulku saacaddii in la afuufo makhluuqaadka o dhan marka maalinta jumcaha s labada suuradoodna gaar ahaan suuradda xalataa alinsaan iyo si gaara ah waxay uga warramayaan dee qiyaamihii iyo abaalmarintii ahlu jannaha iyo ahlu naarki iyo markaa waa la xasuusinaya qofkii وعن xudayfa radi allahu canhu qal wuxu uhi salaytu waan ku tukaday waan la tukaday maca nabiyi salى الlahu alay sl nabiga famaa marat may soo marin bihi isaga aayatu aayatu raxmatin aayad naxariis ka warramaysaa ilaa hadduu soo marana waqafa wuu istaagaya cindahaa aayadda agteedu istaagayo yas'alu ilahay buu weydiisanayay ilahu naxariistaadaasaan ka weydiisanaya warji walaa aayatu cadaabin aayad cadaab soo ka warramaysaana may soo mari jirin ilaa tacawada uu ka magan gelayay cadaabka minha minha ay min cadaabiha adaabka ayadaas sheegaysu ilahay ka magan gelay akrajahu lkhamsa waxasan tirmidi xadiiskan culimadu waxay ku qaadeen inuu yahay salaatu leil salaatu leilka salaatu leilka marka la tukanayo iyadoo qur la akriyayo ulaaika sayarxamuhum ullah iyadoo la marayo salaadaadii kaa jabi maysa hataar tirahdo allahuma arxamnii ya naar haddii lasoo haqaado allahuma ini acuud bika min annar haddaad tirahdo salaadu kaa jabi mayso axaadiis qarkood waxay istikfaar istikfaar buu weydiisan jiray salaadii faralka ahayd waa salaadii sunnaha ahayd ee salaatuleilka lagu qaaday wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alaa hooyey wainii anigu nuhiitu waxaa laii diiday an aqraa inaan akriyo alqur'aana qur-aanka inaan akriyo raakican xaala aan ahay mid rukuucsan aw saajidan ama mid sujuudsan fa ama rukuucu rukuucda miyaa facadimuu weyneeye fiihi rukuucda dhexdiisa arabba rabbi weyneeye وama sujuudu sujuuda miya faاجtahidu ku dadaala fi ducaa'i ducada ku dadaala faqaminun waxa xaqiiqaa faxaqiiqun waxariyun an yustajaaba lakum in laydinka aqbale rawahu muslim rukuucda iyo sujuudda qur-aan la akriyi maayo ee waa lai diiday buuri labadaas rukuucda waxaad tidhahdaan subxaana rabbiy alcadiim dhah ucadimu fiihi rab sujuuddana ducada ku dadaala markaa ducadii soo aroortay tu kalaba waa ku dadaal wayaan markaa macnaydu ducadii soo aroortayna waa halkeeda oo subxaana rabbi alaclaa iyada marka la ihaaho qofkii wuu ducaysanayaa ducooyinka uu doono ku ducaysan karaa ee saxda ah waana xilliga uu rasuulku wuxuu yihi alay slat slam qofku ilaahay ugu dhow yahay dee ilaahay baaba u foorarsaday magiciisa sharafta lahaa dhulka udhigay markaa inuu xaaladaa ducaysto ducadana rajo weyn baa laga qabaa ducaduna aada bay muhiim u tahay jawaabtana ha degdegsan ee iska wad insha allah قال rasuulu lahi salى اlahu alay slm alah wainii anigu nuhitu waxaa laydida an aqra alqur'aana qur'aanka in akriya raakican aw saajidan faama rukuucu facadimu fiihi raba weyneeye waama sujuudu fajtahidu ku dadaala fi ducaa'i faqaminun waxa xaqiiqa ah an istajaaba lakum ila dika aqbal rawa muslim waayo ka wara ducooyinkii haddaad qur-aanka ku soo aroortay rabbina aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan ma odhanaysaa sujuuddii culimada kuwa ogolaaday waxay yidhaahdeen waa inaanad iyadoo qur-aana niyoonin ee aada niyooto inay tahay inay duca tahay haddaad isweydaariso o aad tiraahdo allahuma rabbana aatina fi fi laakhirati xasanatan wa fi dunya xasanatan oo de macnihiina u sida yahayna waa sax bay qaarkood yidhahdeen وعن cائشha رadي الlahu taعalى عanha qaalat waxay tihi kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه slm rsulku waxaa yquul mid ada fi rukuuci wa sujuudi subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma kfir lii mutafan caleyh subxaanaka allahuma ilaah waan ku nasahaya wabixamdika waan ku mahadinaya allahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf rukuucda iyo sujuudda labada waa la odhan karaa gaar ahaan rasuulku alayه الsalaatu wasalaam sida xadiis kale kusoo aroortay caaisha weydiisay waqtigan ducada intan dambe ee cumrigiisu markii uu weynaaday ee weliba lagu soo dejiyey suuraة النصr ida jaءa nasr الlahi wاlfatx ayuu ducadan akrisan jiray oo yataأwal الqur'an ida jaءa nasr الlahi wاlfatx waraأyta الnaasa yadkuluuna fi diin اllahi afwaaja fasabix bxamdi rabika wاstakfirhu inahu kana tawaaba waxaa kusii jirtay riwaayaadka qaarka xadiiska subxaanaka allahuma bxamdika allahuma kfir lii rabi kfir lii watub calaya ayaa kaloo soo arortay rabi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab اlgafuur وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu lahi salى اlahu alay sl rsulku wuxuu idaa qaama ila salaati salaada markuu kacayo yukabiru mid takbiirta xiina yaquumu markuu kacayo ee salaada uu istaagayo uma yukabiru uu takbiiran jiray xiina yarkacu markuu rukuucayo uma yaqul wuxuu odhan jiray samic allahu liman xamida samic allahu ilaahay wuxuu ajiibaa liman cidii xamidahu maalisa xiina waqtigii yarfacu kasoo qaada sulbahu dhabarkiisa mina rukuuci buu odhan jiray uma yaquul wuxuu odhan jiray wahuwa qaayimu isagoo taagan rabbanaa walaka alxamdu ilaahuma had dhammaanteed baad leedahay uma yukabir uu takbiiran jiray xiina waqtigii yahwi uu saajidan sujuud uu hoobanayo ama xiina waqtigii yahwi uu hoobanayo saajidan xaala kownihi saajidan isagoo sujuuday uma yukabir uu takbiiranayo xiina waqtigii yarfacu ra-sahu madaxiisa kor usoo qaadayo uma yukabir xiina yasidu haddana marka labaad sujuuday sujuudayo uu takbiiran jiray uma yukabir uu takbiiran jiray xiina yarfacu markuu rukuucda markuu sujuudda kasoo toosayo uma yafcalu dalika saasuu samayn jiray fi salaati salaada kulliha dhammaanteed wyukbir wuu takbiiran jiray xiina waqtigii yaquumu min ahintayn yaquumu uu ka kaco min ahintayni laba bacda aljuluusi fadhi kadib markuu laba ragcadood atixiyaad u fadhiisto ee uu ragcadda saddexaad u kacayana allahu akbar buu odhan jiray mutafaqun caleyh markaa takbiiraadkan maxaa la takbiiraatu alintiqaal xadiiskan in badan oo kamid a mawduuca waynu soo maray salaadda markuu kacayo inuu takbiiran jiray markuu rukuucayo inuu takbiiranayo haddana isagoo taagan u odhan jiray samic allahu halkaa qadiyad muhiima ah markaa ku jirta xiina yarfacu sulbahu markuu soo qaadayo min arukuuci dadku samica allahu liman xamida iyo rabbanaa walaka alxamdu in badan oo dadka tukada ka mid yihiin isku mar bay idhahdaan soo maaha oo maxay sameeyaan markay saan u istaagaan ba odhanaya samica allahu liman xamdi rabbana walaka alxamd nin dhanoo dadku tukinaya ad arkaysaayoo markuu makarafoonka afka saaro intuu soo istaago mar alla markuu makrafoonka afka saaro odhanaya samica allahu liman xamida sax maaha dee halkaas rukni kale aad gashay soo maogid maxaad gashay ruknigan kale ictidaalka xiina yarfacu markuu soo qaadayo samica allahu liman xamida haddaad doonto markay istaagto ereyga u dambeeyaabaha dhece markaad halkaa istaagtana dikri kale ay leedahay oo ah rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu wowga in lagu daro iyo in laga daayo rabbanaa laka alxamdu iyo in la dhaa allaahuma rabbanaa walaka alxamdu intaba way sugan yihin adilo kaleo wax kusii daraysana wayn arki doona haddana markuu sujuudaya allahu akbar buhan jir markuu sujuudda kasoo toosiyo haddana markuu sujuudda ku noqonayo markuu fadhiga ka kacayo intaaba odhan jira وعن أبي سعيid الkdري رضي الله عنه qال وxu uhi kana rasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulku وxa idaa rafca marku kasoo kasoo qaada rأسه madaxiisa min rukuuci qaala mid ihahda allahuma ya allahu ilaahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga yagow laka alxamdu mahad dhammaanteed baad iska leedahay biاlsamaawaati ay naxmuduka waanu ku mahadinaynaa xamdan mahadin mil samaawaati mil samaawaati samooyinka muggeeda ah iyo walardi dhulalka wa mila maa shita ma wa mila maa shay muggii shaygaasoo shiita aad doonto oo min shayin wuxuun ahaaday bacdu intaa kadib ay bacda samaawaati alard sabooyinka iyo dhulalka marka laga yimaado shay kastoo doontay kuwa doono ha noqdee ilaahu muggiisaanu ku mahadinayna ahla athanaa'i walmajd ya ahla athanaa'i walmajd allaha ammaanta iyo sharafta iyo majdiga iska laho axaqu maa qaala alcabdu haadihi tani axaqu maa qaala alcabdu amba haadaa kani axaqu maa qaala alcabdu wuxuu addoon yidhahdo tanaa u wanaagsan oo ilaahay lagu ammaano wa kullunaa dhammaantay laka adiga cabdun addoommana ku nahay allaahuma ya allahu ilaayow laa maanica wax diidayaa ma jiro mid diidayaa ma jiro limaa cadayta wixii aad bixiso walaa mucdiya mid bixinayaa ma jiro limaa manacta wixii aad diido walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi minka aljaddu walaa yanfacu anfici maayo aljaddu hodannimadu iyo qaninimadu alghinaa way aljaddu alghinaa anfici mayso daljaddi kii hodannimada u saaxiibkaa saaxibu ljad minka xaggaaga waxba ka anfici mayso oo faacilkii walaa yanfacu waa aljaddu daa u dambaysa daadaasina o mafcuulu bihi mansuub bilأlif liannahu min alasmaa اlhamsa daa mudaaf aljad mudaaf ileyh walaa yanfacu anfici maayo aljaddu alghina da ljaddi ka jadigaa u saaxiibkaa minka xaggaa ka anfici maayo rawaahu muslim وعن بن عbاس رضي الله عنهma qال وxu uhi qala rasuul الlahi slى الlaه علي sl rsulku uhi umirtu waxa la amray an asjuda inan ka sujuudo calىa sabcati acdumin toddoba xubnood inan ka sujuudo calى ljabhati inan ka sujuudo wa ashaara wuxuu ku ishaaray biyadii gacantiisa ilaanfi ilaa sankiiso saasuu markaa u tilmaamay walyadeyni iyo labada baabaco iyo warukbateyni labada jirib wa adraafi اlqadameyni iyo labada lugood faraha ku yaala cidhifkooda mutafaqan calayhi